kafaaratu mujaamic fii nahaar ramadaan aan dhex gelinay waxaan malaa carabku inuu iga dhacay haddii qofka mukafirka oo kafaarada laga rabo uu waxwaayo madayd bay ku noqonaysaa mise waa ka dhacaysaa hadalkaa marka in khalad loo fahmaan ka baqay wuxuuna quseeyey hadalkaasu waa dihaarka iyo almujaamic fii nahaari ramadaan amaa kafaarat alyamiin iyadoo waad ogtihiin saddexda arrimoo aayadda lagu sheegay isla dhammaadka waxaa lagu sheegay dhexda waxaa lagu soo sheegay fain lam yajid asiyaamu alaaata ayaam baa lagu sheegay marka taa iyadana waxaan ka hadlayna saas yaan lagu qaldan taa waa ina baraargi ahayd halka marka waxaa looga hadlayaa iijaabu ma shay in la waajibiyo laa yatimu uusan dhammaystirmaynin weeye uusan soconaynin hirgelin almamuru almamuuru bihi shayga lays amray ma suurtagelahayo ilaa bihi asaga in la helo moogaye maxaa xal ah wey taasa halkan looga hadlaya ay marka waa masaladii aad u taqaaneen maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuhe waajib t ayada halkan looga hadlahayo iyaysan masale cusub kugu noqon ma laa yatim alwaajib ilaa bihi fahuwa alwaajibu halkan looga hadlahaya ayb marka eh, magacyo kala duduwanna eh, waa lagu sheegaa midda magac waa midka hadda aan sheegno ma laa yatim alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waa midda eh, xerta ay ku biyo cabto taas waa layska yaqaana dhib male waxaa kaloo la yidhaahdaa oo qaacidada qaab kale loo dhiga ah in badanna inaad helin laga yaabo wasaa'ilu lwaajibaat wasaail waajibaat baa la yihahdaa kutubta waxaad ku arkaysaa qaarkood wasaail اwaajibaat waajibaadka wasaailkiiyo wariiqada dariiqa loo maro allatii wasaaishaasoo laa yumkinu aysan suurtagalayn an tufcala alwaajibaat ilaa biha waajibaadkana lama samayn karo allahuma wasaaisha in la helo ma ahani hal hiya waajibatun am laysa biwaajibatin baa marka laysku haya hal hiya waajibatun am laysa biwaajiba marka wasaail اlwaajibaat alati laa yumkinu an tufcala alwaajibaat ilaa biha hal hiya waajibatun am laysat biwaajibatin saasna waa loo dhigaa taana waa loo dhigaa marka labaana loo loo qaybiyaa marka koowaad aqsaan baa ku jirta lakin marka koowaad labaa loo qaybiyaa alwasaa'il waxaa loo qaybiyaa laba oo qaybta kood waxa weeye maa kaana maqduuran lilmukalaf wasaaisha waajibaadka lagu gaaro waxaa weeye maa kaana hayra maqduur lilmukalaf qofka mukalafkaa ma awoodo shuqulna kuma leh loomana dirin mana u karo maxaa ka mida minhaa waxaa ka mid a ah salaadan duhur waxay ku waajibaysaa inuu waktigeedu galo waktigaa inuu galo adigu qoraxda ma soo jiidi karto mana keeni karto qoraxda adigu awood aad leedahay keeni karto si aad u tukanno ama aad u huddo wasaaisha noocaas adigu ma samayn kartid wy wasaaisha noocaasa adigu ma samayn kartid taay waxaa la mid oo taas awqaatu macnaha cibaadaadka o dhan baa kamid ah. awqaatka cibaadaadka ku galaan o dhan adiga inay kuu timaado ilaahay kuu keeno moogiya adigu awood kuma lihid wasaaisha adigu ma keeni kartid laakiin misaal ka fiican waxa weeye kaa kasii waadeexsan صلاة الجماعة وواجبة صلاة الجماعة وواجبة طيب هذه واجبتها هي وصلاة دي إنها تحادبت أي واجب كغطها هي إنها بغيسنا واجب بنغني سوا إنها تكتب إنها بغيسة كليا من لي إنها تكتب لكن حاكو تغيسها مدبا باور كتبهية مدبا طرين كتبهية مدبا ديار كتبهية مدبا بجاج كتبهية مدبا اللغينهية مدبا قارقة عن فولهية مدوسها كتبه لكن مهد محايتها صلاة الجماعة وواجبة in la tago ee wasaaisha lagu tagayna maxay noqonaysaa waajibay noqonaysaa iyadana marka salaada jamaca waa waajibo walaa yatimu hada alwujubu ilaa e ilaa mashi ilay ah, in loo socdo socodka marka waajib buu noqonaya salaada waajib ayd socodkana waajib buu noqonaya taas laakiin hadduu qofku ka waran qof muqacada hadduu yahay lugaha ka go-an aan socon karin sariir saaran hadduu yahay wuu tukan karaa fadhiga ku tukan karaa lakin waa qof lugaha ka go-anoo mau socon karaba gaadiid iyo wax kale wasaa'il kalena ma hayso qofka waxaan leenahay salaada jamaacadu waajib kuma aha wasiiladuna kadalika waajib kuma aho taas marka waa hawl iska dhijiro iyado baxi badan kuma sii jiro saas usii badan kuma sii jiro marka amarka macmuulkuna oo jamaacada las amre ku waajibi maayo wasiilada oo inuu u lugeeyo ama baabuur qaatana ku waajibi mayso nooc waa noocaas nooc noocaas wey ayib nooca labaad waxa weeye النوع الثاني waxa weeye ma kana fi qudraة المكلف alwasaa'il noocaale waxa wey makaana fii qudrati mukalaf qofka mukalafka waa awooda waana karaa waana samayn karaa waana samayn karaa ayb taasaa marka waxay tahay cala nawcayn middaa dambe waxay noqonaysaa laba qaybood bay qaybsamaysaa laba qaybood ayaa loo qaybiya qaybta koowaad waxa weeye maa kaana fii qudrati lmukalaf walaa yutlabu minhu taxsiiluhu wuu karaa wuu awoodaa laakiin laa yutlabu minhu sharcaw kama dalbaysa kama raadinaysa midkaa isaga lagama raadinayo loomana dalbahayo milu waxaa weeye maal dafcu maalin doonaa dafcu almaal wey lidafci الzaka inaad maal xasiliso ood maal kacabto oo xoolo kacabto saad maxau tabcaysaa lidafci الzakaa inaad saka bixiso shareecada kuu kalifi mayso oo ku dhihi mayso war maal raadi oo tacab saad saka u raadiso lagu ohan mahayo ma lagu ohanayo hawsha ayadaao wadaadkan uu ka hadli doonaa limaada midkaa waxaa loo yaqaanaa shard اlwujuub baa loo yaqaanaa shard اlwujuub in la raadiyana sax maaha sheekuna u shaari doona shak lhuduud lama raadiyo lamana ogola sidaa daraaddeed qaacidadiisa ayaga isaga waxaa la yidhaahdaa maa laa yatimu lwujuubu ila bihi falaysa biwaajib alqaacida qaacida usuuliya maxaa weeye maa laa yatimu lwujuubu ti hore maxay ahayd maa laa yatimu lwaajibu bay ahayd la soco tan maxay tahay maa laa yatimu lwujuubu ila bihi falaysa biwaajib wujuubku inuu ku qabto oo hawshi lagaa dalbo shayga aysan suurtogelayn ilaa bihi ma ogiye falaysa biwaajibu kaas lagaa dalbi maayo shardi shardi macnaha shardi wujub bale shardi wujub inaad haajiso lagaama dalbahayo dadkan uu faahfaahin doono qaybtiisa labaad midkan waxa weeye ma kaana fi qudrati almukallaf wa yudlabu minhu taxsiiluhu midka annaga na xuseeyo muhiimka waa kan muxuu yahay ma kaana fi qudrati almukallaf mukallafku waa karaa waa awoodaa waa yudlabu minhu taxsiiluhu inuu taxsiiliso ood keentana oo raajisana waa lagaa dalbahayo waajib bayna kugu tahayo waajib bay kugu tahay kaas marka maxaa weeye waxaa weeye mithlu shiraaci ilmaa inaad biyo gadato lilwudu si aad ugu weysaysato maxaan ku leenaha horta asal beecu muxuu yahay beec waxaa lagu leeyahay tajric aleyh axkaam alkhamsa haye asalku beecu waa inuu mubaax mararka qaarkood waajib waa noqon karaa asalku waa inuu mubaax yahay lakin qad tajri caleyhi axkaam alkhamsa wey marka biyo aad ku weysay salaad ugu weystaad weyday oo bilaash ood ku weysaysato waqafa kabacdi maxaa samayntaa lakin biyo la gada hayaa yihahdaa biyo meeshaa lagu gada hayaa waxaana la gada hayaa beecu lmahli beec faaxisha ma beec faaxisha hadduu yahay oo meesha biyo la gadi lahaa tusaaleaan hal doolar shan doolar la yidhaahdo fuqahadu waxay ku leeyiin kaa waa ka gabagabaysanaysaa ciiddaa gacmaha ku dhufanaysaa bismillah wadhaas hore u soconaysaa limaada lianno kaasoo kale waa lagu kala faa'iidaysanaya oo lagu feerbaarahayaa lama aad beecaas kale maalkaa lacagtaabaad haysanaysaa bris baad ku cunaysaa foqsadaad aadaysaa kaasoo kale right marka haddii laakiin shay iska caadi oo ah, wax biyaha lagu gejiyo lagu galahayo waad waad waad waad garanaysaa biyihii marka waxa weeye salaada in wuduugu waajib buu ahaa oo salaada in loo weysto waajib bay ahayd waajibka isagaa lama helaaye allahuma inaad waxgarato mo biyaad garato maoge taa wey mid annagana marka inaad biyi garato waajibay kugu noqonaysaa dhinac kale haddii loo dhigo kasii dhib yar war xoogaa nadar uu ku jiro iyo taxliil uu ku jiro aan waqti u haynin salaada waa waajib wey inaad weysaysatana hee waa waajib wey marka salaad eh, eh, inaad tukato laa yatimu hee ilaa bilwudu inaad weysaysta mooye ma dhamaysteen marka wudu wuxuu noqonayaa waajib buu noqonaya laakiin mulaaxada ku jirta waxa weeye inaad tukatana waa waajib shareecadu way ku amartay nusuusta qur-aanka kitaab suna ijmaca meel bay dhigtay inaad weysaysatana kadalika ijmaca wa sunatan waqiyaasana yaro meel bay dhiga marka waa laba daliil oo labaduba laba masalo labadu daliilo aan ka socono marka taa marka kan maxaa loo yaqaanaa kan dam kan damba waxaa loo yaqaanaa shardu sixa ayaa loo yaqaanaa inaad weysaysato waxaa weeye salaadu waajib bay kuta way ku saaranta laakiin waxaa ku hayo weeye shardu sixa oo ah inaad weysaysato nabigasoosoogiisa qaata ayaa ku sugaaya inahaas ayaa marka ku jirta saddex aduu inahaasa loo qaybiyaa mid aan lagu dirin aadan awoodin iyo kaas asaga shuqul kuma lihin kan kaleo labaada maqduurka laba loo qaybiyo shard اlwujuub iyo shard sixa shard lwujuubka lagaama dalbahayo lakin shard sixa waa lagaa dalbahaya ka socon wuxuu ku yidhi sheekhu idaa amara idaa idaa umira dhe idaa umira haddii la amro idaa umira lanno idaa amara haddaad tiraado bificlin hadduu ficil amro waa la dhihi karaa idaa amara hadduu amro aamir ba amra idaa amara aamiru siduu amraaya wuxuu amray bificlin buu amray walam yatima mana dhamaysin dalika alficlu ma dhamaysin ila biayrihi mood haddaad tira hadaad tan waxaa dhihi karaa idaa umira haddii la amro bificlin ficil haddii la amro bimacnaa maa jaasa fiihi musamaa jaasa fiihi maxaa la yidhaahdaa atagyiir weeye ila bimasaa'il masaa'il baa laga soo waday ayadoo aan ku banaanayn hal baa bisa ku socoto marka tanuna baabkaa ma aha marka idaa umira hadii la amro bificlin marka yaa amray ilaahaybaa amray rasuulkiisa amray idaa umira hadii la amro bificlin baa la amray e, e, walam yatima mana dhammaystirmin dalika alficlu ficilka isagaa ma dhammaystirmayo waajibka isaga cibaadada isma dhammaystirmayso ilaa bikayrihi isaga kayrkiis in loo maro moogiya ma dhammaystirmayo kaamana soconayo sidii salaadii oo kale waajibkayadoo lagu diray laakiin salaadii ma dhammaystirmayso allahuma inaad soo weysaysid ka moogiya ayb wuxuu ku yiri sheeku ha degdegi saas hadday tahay nadarta waad fiirinaysaa nadarta fiir wey masalada nin fuqaha iska dhigo masalada fiir ka baaraan deg wey haddaad fiiriso maxaa kuu soo baxaya fain kaana hadduu yahay buu ku dalika alamru amarkaa isaga hadduu yahay mashruuطan mid lagu shardiyey bidalika alkayr kayrkaasaa lagu shardiyo kayrkaas kale iyo mashruud kuyo ku xiran iyo ku waajibaya ayrkaasu ku xiran yahay ku taagan yahay shardi ku yahay ku qotomaa haddaan kayrkaas la helina isagana lama helahayo tusaale kal istiaacati waa awoodii karitaankii fi lxaji xajka oo kale xajka waxaa shardi u ah man istaaaca ilayhi sabiila haddaan istiaaco lagaa helin oodan baasaboorkii haysan oodan lacagtii haysan oodan caafimaad qabin ama aadan lugeyn karin ama amniguba uu atar yahay naftada atar geeyay hadda wuu dhacayaa istiaacada howlo badan ciiddaa ka badan wey istiaacati w i aj karitaankii awoodii wey iyo walmaali iyo xoolihii wey hantidii fi akaati ee lidafci zakaad wey maal inaad hesho saka waxay kugu waajibaysaa taxsiili nisaab wey ari afartan maxaa la yidhahdaa eh, sanad ka wareega inaad haysato lacag inaad haysato qadar oo afartan iyo siddeetan iyo shan garaam oo dahab u dhiganta eh, geel inaad haysato shan neef oo ay sanad ka wareegay lo inaad haysato xoolaha waa inaad haysato marka xoolaha iyaga ah waxay kuugu waajiba saka kuugu waajibaysaa waxa weeye waa inaad xoola haysato nisaab oo weliba xawl kusoo wareegay waa inaad haysato marka kuwaas weeye wuxuu lam yakun ma ahaani weeye alcamru amarka lagu faray bilxaji xajka lagu faray iyo wazakaati saka lagu amray amran amar ma aha buu ku yidhi bitaxsiili in la xasiliyo oo la keeno daalika eehayrka in la keeno shardigii in la keeno oo nisaabkii xoole afartanka ariga aad keento oo tirahdo war maxaad u ordaysaa ta niyo arigaan raadinahayaayo hebel ceesaan kasoo tuug oo mid ceesaan kasoo deymo oo mid kale oo oo xawla isku xirxir oo maxaa u samaynaysaa sanadka waxaa rabaa sika inay waajibiyo sika bixiyo waxaan leenahay ilaahayba kuma dirin hawsha ayadaw hawl laguu diray oo ilaahay kaa dalbay ma aha laakiin maxay taha adigu xoola iska shaqayso xoolahaada iska rogrego iska tabco maalinta isaka kugu gaarto yaan ku leenaha walaalla maxaad haysaa waxaad haysa bal matus wey maalinta baan ku leenahay taay haddaan cid ku tiraahda matusna waxaa weeye adaa waajib ku haysa adaa rabaa aakhiradaada iyo naftaada inaad u meel daydo ood adigu xoolaha sakada aad bixiso xoolaha sakada inaad bixiso taay haddii maamul iyo nidaam jira laakiin dee nidaamkaas iyo maamulkaasa kaa qaadanaya khaasatan xoolaha alamwaal aahira waxa loo yaqaano xoolaha mawaashada aahira loo yaqaan oo lagula xisaabtami dawladdeena maanta jiro kugula xisaabtamay ama amwaal baatina waxa la yidhahdo oo lacagaha iyo daabkii hawlaha qarsoon ee businesska ah waxaa weeye anta amiiru nafsika hadday dawladdu kugula xisaabtantana hadda waad ayadaad la sugido saasaad ku bixin hadday iyadoo aysan kugula xisaabtaminna adaa bixinayso masaakiinta xoolahooda siinahayo haddaadan iska bixinin sekadana hadda yoomalqiyaamo xoolihiio masa inta la keeno oo weyn oo macnaha qatar ah iyo ku cunaya ku daadaya ku qaniina hada meel ka goosanaya marka waxa lagu leeyahay hada kanzuka wax adkaysatay iyo sakada aad bixin weyday iyo geeri ariga waa kane waxa weeye geeri arigana kugu joogjoogsadeen arigu goos geed geeska ha ku suro geeri ha kugu istaago loodu roobka ha kugu hayso geeska dibga ha ku suro marka waxa weeye hawl qatar ku sugayso ah, hawl qatar ku sugayso oday Soomaaliyeed waxa laga sheegay qaalintu intii xariga la boodboodi lahayd anigu naarta aan la boodbooday iga leexay qaalintu ka u soo xiray iyo xarigii la boodbooday xaggii u boodbood qaalina weriga la xidhana adeera si warinta qaalinta inay xarigii la boodboodi lahayd anaa naarta la boodboodaya xarig ka jara taasoo de waa nimaa naar aqoon wey nimaa naar waxay tahay iyo waciid iyo wacdi iyo shareeco iyo ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa intuu la egaya hawsha khatarta yowma alqiyaama dhacaysa waxa meesha yaala nimaan war ka haynin oo nusuusta war ka haynin weeye libax nimaan garanayn ba waxay dhahen somaali ceysaan kari hay marka maalku waa saas marka wuxuu ku yidhi sheekhu Eh, lam yakun ma aha alamru bilxaji lagu amro iyo wazakaati lagu amray amran ma aha wey amar lagu amray maaha bitaxsiili dalika oo dalika muxuu yahay dalika shardi shardiga inaad taxsiiliso oo istitaacadii inaad adugu keento inaad nisaabka xoolaha aad keento adiga lagaama dalbahayo iska shaqayso maalinta istitaaca ilaahay kuu suurtageliyo xaji maalinta xoolaha aad heshay saka kuu waajibo sakada iska bixwo maxaa dhacay sheekhow liana alamra buu ku yihi bilxaji xajka lagu amray oo xageerahay walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti la yidhi ila naaskaad ku jirtaa soo maaha mar haddii ilaahay yidhi hadal caama la jeediyode waa lilaahi alla waxaa u sugnaaday cala naasi dadka ugu sugnaaday dushooda xijul bayti baytka inay xajiyaan aniguna naas baana istiaacaan raadinaya halka amarka noocaasa adigu xoola hadaadan mar haysan kuma jirtid wey laakiin wujuubkaas guro inuu rugni min arkaan islaam yahay waad rumaynaysa de qalbigaad gelinaysaa لأن الأمر بالحج حج لgu أمرون لم يتناول ما gaarin buu yiri oo mana taaban mana shamlin man qof ma gaarin la استطاعة له wax awood aan lahayn amarkan xajka lays amray oo teed ka bilaabayso aday kuu taallaa shanta midaad ka bilaabayso aday kuu taallaa laakiin waxaa laga yaabaa salaada aad hilmaantay midda ugu horaysa ku bilowda inay tahay laakiin haddana waxaa lagu leeyahay afarta kalena la imo wad baa lagu leeya dhamaystir limaada waajibku inuu kaa dhacay lama xaqiijin kara yaqiina looma hubsan karo allahuma inaad la timaado maogiye shantuna inaad la timaado marka alcilmu wاlmacrifatu wاlyaqiinu he bisuquuط اlwujuub laa yasixu ilaa he bisalaati alkhams inaad shantaba tukadooyin kaama ansaxayso taas ku hadlay qulna waxaanii fiima nasiya salaat min salawaati alyowmi waleyl buu hilmaamay walam yacrif mana garan cayna caynteediina ma garan inahu yajibu isaga waxaa waajib ku hay inahu yajib waxaa waajib ku hay caleyhi dushiisa qadaau khamsi salawaat shanti salaadood inuu la yimaado khams salawaat shantiba inuu la yimaado yaa waajib ku aweye litadkhula say u gasho almansiyatu midii la hilmaamay fiiha fi lkhamsi say u gasho waxaan leenahay shantii salaadoodba la imow inahu amar iyo shacri yajib inahu amar iyo shacri yajib waxaa ku waajibaya calayhi cala almukalaf cala annaasi mid kalima waxaa ku waajiba qadaa'u inuu qadeeyo soo gudo khamsa salawaad shantii salaadood inuu soo gudo litadkhula say u gasho almansiyatu fiiha ah, tii la hilmaamay inay maxaa la yidhaahdaa ay u gasho marka kuumasu marka hadda maxaa weeye cilmigeeda inaad garato lanna salaada ugu horeysa aan sheegnay inaad ku bilowda inay tii tahay ad hilmaantaa laga yaabaa laakiin laga yaaba ha noqotee yaqiin miyaad haysaa maya shantaba marka la imo marka afarta hore markaad shantan shanaad markaad gasho ayaan waxaan yaqiinsanaynaa waajibka inuu kaa dhacay salaada lagu lahaana ay kaa dhacday taas taas marka tan hadda maxaa weeye salaada waajibka oo lagugu leeyahay oo mansiyada oo hal kamida ah, ma asaxayso mana imaanayso mana suurtagelayso allahumma inaad la timaadee afar kale mooye alaysa kadalika marka maa laa yatimu lwaajibu oo ah salaadaad hilmaantay e maa laa yatimu lwaajibu oo ah salaadaad hilmaantay waxaa weeye ma suurtagalahayo wey aad la timaado mooye afarti kalena aad la timaado mooye taasaa laga waday saasuu mitaalkaasu hadda uleyimi ayb taas ama idaa umira haddii laysamro ama idaa umira haddii laysamro bisifatin fii cibaadatin wey ama idaa amara bisifatin buu amray fii cibaadati labada midka artaba dheh ama idaa amara bisifatin buu amray ama idaa umira haddii la amro bisifatin baa la amray wey fii cibaadatin cibaado ku sugan wey macnaha sifo iyo mawsuuf baa jira sifo iyo mawsuuf mawsuufku dee waa daatada sifaduna waa daatada waxa ku kuma bimacnaa anigu hadda inaan dheerahay ama gaabanay ama cadahay ama madoobahay waa sifo wey aniguna hebel baano halkaana fadhiyaa marka sifadii mawsuufkii waa la kala duwaya marka cibaadaa lag sifaa lagu amray cibaadayna ku dhex jirtaa wey cibaaday ku dhex jirtaa cibaadadu sifo ay leedahay yaa lagu amray wey cibaadada ayadaa ma waajiba mise waajib ma aha taasaa doodu ka taagan tahay midda ayada ayaa doodu ka taagan tahay marka midaan ayadaa kutub usul fiqi waxaa loo yaqaanaa aziyaadatu cala alwaajib aziyaada cala alwaajib baa loo yaqaanaa aziyaadatu cala alwaajib ayib saddex nooc baana loo qaybiyaa laakiin waqti uma haye midda hadda noocaan waxaa weeye ziyaadatu min jinsi alcibaadati laakinaha hayra mutamayiza baa loo yaqaanaa middan waxaa loo yaqaanaa waa ziyaadatu min jinsi alcibaada cibaadada jinsigeedii nooceed way ka mid tahay wey laakinaha hayra mutamayizatin wey kama sooci mayso meel goori uga sooci karta iyaday ku dhegan tahay iyaday ku dhegan tahay milu tumaaniinati wey fi salaa oo kale wey wadaadkan waa mihaalin doona wahiya sifatu lmawsuuf wahiya waajiba saasa laakiin anwaac badan bay leedaha ka socod inaan kitaabkooda iga dhaqaaq waayo inaan ka safri doono malaynaaya meesha waa la isku hayaa wa ama idaha mawuci fa in kaanad hadday tahay bu marka hadda iska fiiri fa in kaanad hadday tahay bu asifatu hadday tahay waajibatun sifada hadday waajib tahay ka tumaniinati weeye ka tumaniina oo fi rukuuc rukuucda ahaatay salaada weeye dalla wuxuu kutusahayaa weeye dalla wuxuu kutusahayaa waajibkaasi wuxuu kutusahayaa calaa wujuubi rukuuc rukuucduna inay waajib tahay bay kutusahayaan maxaa dhacay liannahu amar iyo shani laa yumkinu mukalafka uma suurtagelayso an yatiya inuu la yimaado bisifati lwaajibati sifada waajibka oo tumacniinada inuu la yimaado uma suurtagelayso ilaa bificli mawsuuf mawsuufka inuu sameeyo oo rukuucdaa maahan waraw tumacniino ma la imaan kartaa allahuma inaad rukuucdo maogi haddaad tao tumacniina xasilooni baan la imi waxaan ku leena xageed kula timi ma istaagaad kula timi qiyaamka mise waxaad kula timi rukuucda mise sujuudda xageed kula timi laakiin tumaniino meel iska taagan oo keligeeda miyaad haysaa maya lama hayo awshaa lama hayo awshaa lama hayo ayb awshaa lama hayo fain kaanat صifatu waajibatan hadday ka tumaniinati fi rukuuc weeye dalla wuxuu kutusahayaa weeye dalla wuxuu kutusahayaa calaa wujhi dalla eh, waajibku wuxuu kutusahayaa weeye ama amarku dalla amr wey cafwan dalla amr wuxuu kutusahayaa oo sifadu lagu amray calaa wujubi rukuuc rukuucda inay waajibay kutusahayaa wey لأنه أمر الشارع وحول لا يمكن مكلف ومسؤول تجلسه وحلا أمري أن يأتي إنه لي بالصفة الواجبة صفة الواجب كأنه الذي ما دوي إلا بفعل موصوف موصوف كي أو ركوع لي أنا التي ما دو مؤذية كو مسؤول تجلسه طيب كاو مركا وحاول فإن كانت صفة واجبة كطمانينة في ركوع هل كهذا الكيون جدوي وإن كانت صفة ندبا هديتها ومركا وصفة واجبة إذا الله صعب وإن كانت صفة وإن كانت صفة واجبة ممكن صفة واجبة هذا صفة السنة كور واتنايا وإن كان waa laysku hayaa taa hore rag baa qaba oo shaaficiyada iyo sidoodaa kuwa ugu dhigi doon arki doontaan qaybtaan damar rag kalaa qaba taasuna rabaa inuu radiyo way kitaabku waxay ahayd maadaama uu ku socdo mukhtasar uu yahay calaa madhab asxaabu shaafici wadaadku xoogaa khilaafaadka badan ee hawlaha inuu ka daayo ayuu ku fiicnaa oo qawaacid iyo halweenka inuu ka bilaabo saasuu ku fiicnaa wain kaanat sifatu nadban hadday sifada hadday manduub tahay oo sunno tahay ka rafci sawti sawtkoo la rafciyo kor loogu qaado oo bitalbiyati talbiyada markaad cumro aad xihanaysa ama xaj oo tiraa labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata walmulka lak laa shariika laka inaad kor ugu qaado oo dadka aada maqashiiso waa suno wey in kaanat sifatu laakiin talbiyada ayada ka waran haddii rabcu sawdku uu suno yahay talbiyada lafteedu ma waajiba mise waajib maa laysku haya taasuna u duurxulaya in kaanat sifatu nadban hadday tahay sifadu hadday nadba tahay oo suno tahay ka rafci sawd sawdka la rafciyo bitalbiyati lagu rafciyo talbiya lagu rafciyo lam yadulla kuma tusahayo weeye dalika oo kee ah rafcu sawdka rafcu sawdka talbiya lagu rafciyo kuma tusahaya calaa wujuubi talbiyati talbiyadu inay waajib tahay kuma tusahayo oo bimacnaa maxay tahay xajka markaad xirata ama cumrada xirata adigoon talbiyeysan ayaad iska joogi kartaa iska socon kartaa cumradaadi xajka waad gudan kartaa limaada laanna waxaa lagu leeyahay ah, waaa la waajibku anigu xajka waan xirtay cumradana waa xirtay talbiyadana waajib iguma ahayn xajkaan gudanahayaa in xajka talbiyada kor loogu qaado ama hoos loo dhigo kuntida waa iska sunna baa lagu leeyahay sunna lagu leeyahay marka taasaa xanaafta iyo shaaficida isku hayaan ayuu ilaaku meesha kusoo tuuray wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah waa xanaaf waa xanaaf min annaas wa min annaasi ah, dadka waxaa ku caanbaxay ninka la yidhah bukhaari raxmatullahi raxmatan waasica imaam bukhaari ayaa ku caanbaxay wa min annaas waa ka mida ah wey wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah dad soomaalidu laakiin wa min annaasi in la yidhah wadaad hadii la radinaya ama qolo la naqdinaya ama jamaaco ama urur in la yidhah waxay u qabaan inay waajib tahay ama sunno tahay laysa biwaajib walaysa bisunna jamaacada waa la magacaabi oo qabiilkaa la magacaabi oo wadaadka magaciisa la sheego saddexan iyo qoyskiis jifadiisa la sheegi iyo kitaabku akhriyaa la sheegi oo maxaa la yidhahdo xarakada iyo ururka midkeeda la sheegi adiga kuu taadaasay tahay adigu haddaad geesinimada xaniyo hayso adigu magacaw kurtoodu magacaw sheekhna e sheekh maxamed aadi raxmatullahi caleyh raxmatan waasica ayaa e masaajidka sidiska nairobi ayuu qabiil qabiilada soomaaliyeed buu buu wax ka sheega siduu mambarka mambarka fadhiya inuu ree hebel buy inkaabaa ku dhacday bu ilahi jaraa ku rido markaasay gogol u dhigteen goshi markay u dhigteen buu yi raalli ahaada hadda waaye marka wuu isoo tegey maalintii dambe hadalladii sii wadwadeen maalinta mambarka inta kusoo noqday wuxuu yi reer hebel meel waka waxbaan ka sheega jamaacadood way e qabsadeen waa ka garaa waaan ku raali ahaa xaali xamayn cimaamad baan siiyey laakiin weli way sii sheeg sheegayaan wuxuu waa gun buu waa wax liita wey war waanu ka toobad keenay maxay haysaan wuxuu waa guna wey maxay haysaan weli ragnimada adu marka hadday adiga ku taallo adig ku taalla sheeg wey laakiin annaga hadda cidna gundhi gundhihi mayne waxa weye idinka inay taallaan wey hawshaas marka lagu kala baxay lagu kala baxay tay lagu kala baxay marka waa iska waxa adigu hadba siday tahay saa adu maslaxa u aragta haddii fasaadkiisa uu batay waa la sheegi laakiin hadduu iska yaryahay hoos iska waxeeyo marka min annaasi dadka waxaa kamid ah man duul baa kamid a ah qaala yidhi eh, tadul waxay kutusaysaa tadul waxay kutusaysaa sifada nadbiga waxay kutusaysaa calaa wujuubi talbiyati talbiyadu inay waajib tahay bay kutusaysaa ah, calaa wujuubi talbiyati talbiyada inay waajib tahay kutusaysa qola yidhi oo axnaafta ayaa jira warkaa isaga saasay dhahin wahaada khata bu wahaada khata ujeeda madhab dhan oo xanaafa hadda meesha loola maray ma ujeeda wahaada khata waa gaf baa lagu yiri way gafeen baa lagu yiri laano laakiin xanaaf hadda hadday niqaasha hayaan hada khata miyay kaa yeelahayaan wadaadka warkiisa ayuuna waay leeyiin wa hada haa waa bail ba ayaguna ku dhahayaan ah, wadaadooda nin walba warkiisa isagu saas ku dhahaya liannahu maxaa yeelay buu ku yidhi qad yundabu in lagu nadbeeyo la sumeeyo lagugu yeero nadbigu waa ducaaw annadbi huwa ducaaw ah, luqa alcarabiya liannahu maxaa yeelay qad yundabu in lagugu yeero laga yaabo lagugu dhawaaqo ama lagu sumeeyo ilaa sifati ma shay sifadiis in lagu sumeeyo lagugu yeero huwa isaguba waajibun waajibow shay waajib ah sife uu leeyahay in sunno laga dhigo nadbi laga dhigaa laga yaabo laguguna yeedho marka isma laasimaan weeye mawsuufku inuu waajib yahay ifaduna ay waajibka isma laasimaan qad takuunu sifatu manduuba wlmawsuufu he waajib inu noqdaa laga yaabo isma laasimaan wey cagsi inay noqotona waa dhici kartaa marka isma laasimaan kala kala saar buu kuleeyahay wadaad waa ruux in la kala saaro waa sax wey way ku garleey lannahu qad yundabu ilaa sifati ma shay sifadiis in lagu sumeeyo lagu laga yaabaa huwa isagoo waajibun aboye ah iyo wamaa shay in asagana lagugu yeero huwa sifadiisa lagugu yeero huwa isagoo nadbun nadbiyow shay nadbi asaguna ah sifadiisana in nadbi laga dhigaa laga yaabaw qad yakunu shayu mawsuufu nadbin nadban wa sifatu he manduubatan yo sunay hataa laga yaabaaw marka ismillahi ismaan iska ilaaliya buli axraafka kula goynina oo falam yakun ma ahaanin buu ku yidhi fi nadbi sunanimada ma ahanin daliilu daliil iyo xujiya garkuma jirta burhaan calaa wujuubi اlcasli asalkii oo mawsuufka in waajibiya garkuma jirta xuje eh la soco hawshaa la socow fanigan kusoo fiqigu sidiisaba waa fani lagu barta hee lawyarnimadaa lagu bartaa lawyar soo mataqani garyaqaan halkaana lagu bartaa halkaana lagu bartaa saddex fani baa garyaqaannimada lagu bartaa mid waa kan wey faniga labaad maxaa weeye waa faniga loo yaqaano aljadal lilfuqaha jadal lfuqahaa sidaa daraaddi bay shiraasi kitaab laba kitaab buu ka leeyahay la soco jadal kitaabka hala qoro magaciisa aljadal eh, almacuuna fi ljadal baa leeyahay almacuuna fi ljadal kitaabka ha la akriyo oo rag iska dhiciy meeshaan soo fadhiinin ayib fanniga saddexaad muxuu jadalka lagu barto waxaa weeye waa waxa loo yaqaana adaabu albaxthi walmunaatara inta badana mantiqaa laga keenaa laakiin maxaa loo yahaa fanni mustaqila aadaabu albaxthi walmunaatara saddexdaas ayaa waxa weye laga qilbaartaa oo iska ilaali wey marka gartii xujada qaabka loo dhigo waa inaad taqaano faslun kan waa fasl hawsha marka way dhammaatay oo waxay qusaysay sifada iyo mawsuufka hawlihiisii qus wayna dhammaatay faslun kan faslkan wuxuu quseeyaa shay haddii lagu amro oo shareecadu shay ku amarto wixii asaga didkiisa ka soo horjeeda ma nahyiyo ma lagaa reebay mise lagaama reebin taasuu quseeyaa bimacnaa haddii shay lagu yidhi la imow oo amar iyo laazim kugu yahay waxaa waajib kugu aweeye inaad ka fogaato wixii shaygaa dhaawacayo fasaadinayo burinayo inaad ka fogaato taasi wax laga hadlaayo marka idaa umira shay un waxaa weeye halilamru bishay yaktadii nahyi can diddi midii la ohan jiray halilamru bishay shay haddii lagu amro maxaa la hal yaktadii nahyi can diddi tii qaacidadii la ohan jiray su-aashii la ohan jiray wuxuu ku yidhi marka imaamku wa idaa umira haddii la is amro bishayn shay haddii la is amro kaana wuxuu ahaanaya daalika ka wuxuu ahaanaya nahyan can diddi isaga didkiisa wixii ka soo horjeedana waa lagaa reebo weeye min jihati almacna waana xagga macnaha lafdiga maaha lanna shayga marna waa lafdiga laftigiisa iyo kelmadda lafteeda laga faa'iidaysanaya marna xagga macno ahaan iyo makaanka laga faa'iidaysanaya marka xagga jihatulmacna laga faa'iidaysanaya laakiin haddii lagu yidhaahdo qum hee lagama wada lafdigu kuma wada tusaayo weeye qum iyo hee laa taqcud kuma wada tusaayo lafdigu lafdiga labadaa looga wada dalisan karo laakiin lafdigana amar buu ku tusay laakiin min xayu lmacna waxaa laga fahmayaa ma suurtagelaysa yaa ma suurtagelaya allahuma hay inaad qucuud iyo fadhi aad ka kacda moogi taas marka waa agga macnaa wey marka shidaas qaabka hadda u dhigay waa fiican yahay qaabkood shidaas u dhigay waa fiican yahay wadaadada qaarkood waxaa weeye qaabka inta badan kutubta ku qoran waxa wey xoogaa macnu waa ku wareereysaa lanno marna waa iltizaam istilzaam weeye marna hee waa laftiga lafti saasaa laga wadaa marka xagga minjahki macna ayuu shidaas u dhigay jazaa allah khayr waidaa umira bishay wey kaana dalika waxaanay nahyan can diddi asaga didkiis lagaa reebay wey dhibkiisa isag ka soo horjeeda haddii lagu yeedo ilaahay rubee kufriga waa lagaa reebay ah, salaada tuka haddii lagu yidhi tarkiga waa lagaa reebay ah, tarkiga e waa lagaa reebay w inaad salaada ka tagto waa lagaa reebay marka saas hawluhu yay isu daba socdaan w saas isu daba socdaan wuxuu ku yidhi fain kaana hadduu yahay dalika alamru amarka isagaa waajiban hadduu yahay amarka lou faray hadduu waajib yahay kaana nahyu wuxuu ahaanaya can didi isaga didkiisana wuxuu ahaanaya calaa sabiili wujuub isagana inaad ka tagto calaa ariiqati wujuub aad isagana didkiisa inaad ka tagto didkiisa inaad ka tagtanayna waxaa la yidha waajib weeye waa lagaa rabaa iyadana isaga fogow isaga fogow marka isaga inaad ka fogaato ayaa la rabaa haddii salaad lagu amray salaada wax kastoo burinayo oo dhaawacayana hee inaad ka tagto ka fogaato waajib wey inaad ku dhacdana waa manhi lamana ogolow marka idaa kaana amru hadduu yahay waajiban hadduu yahay amarka lagu siiyey kaana nahyu can diddi wuxuu ahaanayaa calaa sabiili lwujuub wey calaa sabiili lwujuub ayuu ahaanaya marka isaguna laazim kuu noqonaya inaad ka tagto ood ka fogaato wixii salaada burinayo muqtulaadkeedii soonka wixii burinaya haddii lagu wada sun lagu yidho afhayso wax alla wixii soonkaa dhaawacaayo oo burinaayo iyo maniyaadkiisa o dhan inaad ka tagto muqtulaadka soon waajibay kuu noqonaysaa inaad ku dhacdana xaaraamuna waa iska ilaalisa wain kaana nadban hadduu yahay kaana nahyu wuxuu ahaanaya can didi calaa sabiil nadbi buu ahaanaya haddii amarka lagu siiye nadbi uu ahaa waxyaalaha isaga didkiisa inaad ka fogaatana waa nadbi wey soo hawl iska dhib yar maa waa fudud yahay min asxaabina waxaa ka mid a man duul baa ka mid a qaala yidhi laysa ma ahaanin weeye binahyi can didi ma ahaanin wey laysa ma ahaanin binahyi can didi ma ahaanin weeye waxay dhaheen amarkuna waa shay nahyiguna waa shay haadaa ifcal weeye wa haadaa laa tafcal shuqulna ismoole bay ismala soo galaan galaan asxaabtana rag ka mida ayaa saas ila yidhi wahuwa qowl muctasilati la socodku qowlka ayaga ah oo rag annaga asxaabtanada ka mida ay qabaan waxaa qababiyo oo ku waafaqay rag anaga muctazila madhabkoodii rag annaga naga mido shaaficiyada ka mido usuuliyiinta shaaficiyada ka mida ayaa qaato qabow sidaas daraaddeed usulu fiqiga madaahib badan oo khatara ayaa ku jirtee la soco مذاهب الجهمية والمعتزلة والكرامية والتمشعر وكذا وكذا وكذا كجرتو marka maxaa la rabaa adaa raba inaad iska ilaaliso ood ka fiirsato baabulcaqaa'idkana aad daraasayso asagana aad daraasayso wadaad u faran u dhuuman oo ka warqabana oo wax kuu daraasiyo kuu laqbeeyo oo kuu jejebiyo xukmu daliilu calaa maa qullahu waxa anagu aan idindamca inuu yahay nahyi can didihi inuu yahay daliil kutusaa waxa maa qullahu oo ah inuu yahay amru shay amru bishay nahyu can didihi ama waajibaad ama sunnahaad midku rabaa ahaadee daliil kutusaa waxaa weeye annahu qofku ama anahu amar yashaaniye laa yutawasalu lama gaaro weeye ilaa ficl اma'muur bihi ficilkii lagu amray lama gaaro weeye ilaa bitarki diddi didka inaad ka tagta mooye ficilkii wii laguu faray lagu faro lagu amray ama amr ma gaaro amr wujubaade ma gaari kartid allahuma inaad didkiisa ka tagta mooye haddii adiga aabbahaa qum ku yidhaahdo adoo fadhiya istaaggaa aabbaha uu ku amray lama gaari karo mana wax xasilin karo mana imaan karo allaahuma inaad istaagtood booda maaha rooyada hadday ku tiraado adoo jiifaa fariisa idris hadday ku tiraahdo fadhigaa asaga hooyadaa ku amartay lama heli karo allahuma inaad dhinacaada dhulka soo qaato salka dhulka soo dhigta maaha sawrcad maaha marka wuxuu ku yidhi wadaadku wuxuu ku yidhi laanahu amar yashaan waay laa yutawasalu lama gaaro ilaa ficli mamuur bi wii lagu amray ficilkiisi samayntiisi lama gaaro ilaa ficil mamuur bi shaygii lagu amray samayntiisi lama gaaro ilaa bitarki diddi didki inaad ka tuuxaysa ka soo diyaa ka tagmo lama helaayo fahuwa waxaa weeye kaahaaratu fi salaata wey kaahaaratu fi sala war salaadma tukan kartay ilaa tahaara inaad la timaado maahane maya wey tanna waa sidii oo kalo wey amarka lama imaan kartid allahuma didkiisa inaad ka tagta mawy ah, sida aadan u tukan karin salaad inaad tahaaro la timaado mawy kana waa sidii oo kale la soco buu kuleeyahay ayib intaan maanta kala reedi mahaye waa macalimintu hadda maanta dhamaystiran fasl فأما إذا أمر باجتناب الشيء والشيء وأسكر بيرتا فأما إذا أمر باجتناب الشيء إن شيء إن كفرة دين وأمره كان أسأل كتب أصول فقه وحلول يقانا مثل أسأل كتب أصول فقه وحلول يقانا ma laa yatimu ijtinaabu alxaraami ila biijtinaabihi fainahu yakuunu xaraam qaacida usulka waxaa weeye maa laa yatimu wuxuusan dhammaystirmaynin ijtinaabu lmuxarami shayga muxaramka inaad ka fogaato mauusan dhammaystirmayn ilaa biijtinaabi asaga ka fogaashadiisa moogi fainahu yakuunu xaraaman xaraam buu noqonaya shayga xaaraamta inaad ka fogaato shayga aysan suurtagelin inaad asaga ka tagta mooga asaguna xaraam buu noqonaya in maxaa la yidhaahdaa aad samayso taas waxaa laga hadlay qaacida usulka taasa laga hadlay wuxuu ku yidhi faama idaa umira haddii laysamro bijtinaabi shay shay inaad ka fogaataa shareecadu ku amartay oo lam yumkinku lam yumkinhu qofku uma suurtagelin alijtinaabu inuu ka fogaado ilaa lam yumkinu qofkii mukalafka uma suurtagelin alijtinaabu inuu shay ka fogaado la amray inuu ka fogaado ilaa bijtinaabi hayri isaga hayrka inuu ka fogaado ma shay baa lagu yidhi ka fogow isaga inay kama fogaan karti allahuma inaad shay kale ka fogaata maahane walam yumkinu qofku uma suurta gelin alijtinaabu shayga inuu ka fogaado ilaa bijtinaabi ayr isaga ayrkiis inuu ka fogaado maahane fahaada calaa darbayn horta waa laba nooc iska fiiri ku laba nooc weeye iska fiiri axaduhuma midkood waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado fi ijtinaabi jamiic dhammaan inuu ka fogaado mashaqatun dhibbaa ku sugan wey mashaqatun dhibbaa ku sugan wey mashaqatun dhibbaa ugu sugan dhammaan inuu ka fogaado kii la yiri ka fogow iyo mid kale oo maaa asagii ag fadhiyo oo inaasna ka taga maysan kii kale ka tegi karin hadduu waa ka tegaaya mashruuciin baa ku sugan fayasqutu waa dhacaya xukmu muxarami xukmu muxaram xukumkii taxriimka waa dhacaya fii fi shayin maxaa la yidhaha la amray in ka fogaado waa dhacaya ah, taxriimka waa kaa dhacaya waad iska samaysan kartaa fayasqutu waxaa ka dhacaya canhu can mukalaf waxaa ka dhacaya fardu ijtinaad ijtinaadkii fardiga ah inuu ka fogaado waajibka farska laankigood waa ka dhacaysa shaygina wuu la imaanayaa ilaa mashaq iyo xaraj baa yimid idaa daaqa alamru maxaa iskoogay tasacow halkaasaa loo cararay idaa daaqa alamru tasac waa loo cararay wahuwa waxaa weeye waxaa weeye wadaadadu waxay yidhaahdaan wadaadadu waxay yidhahdaan qofka taalibulcilmiga ama wadaadka kutub akrinahaya ama wax akrinaya wax laqrinahaya akhtaada inuu ku dhaco laba shaydaa sabab u ah inta badan laba shay awshaayeli dhegina u furan laba shaydaa sabab u ah sababka koowaad maxaa weeye wadaadkaas wax akrinahayaa in oo cilmiga uusan ku qaadan talaqi oo culummo kala kulmin oo mumaaraso iyo culummo inuu hor fadhiisto in badan uusan laasimin akhtaaraadu inay badato taas waa waa sabab wey waa sabab sabab asbaabta ugu qatarsan wey sababka koowaad akhtaarda sababka labaad maxaa weeye oo akhtaarda keena masaa-isha markaad kutubta ku aragto meel ku aragto allaa turaajica ee walaa tuxaqiq marka masalaad meel ku aragtay haguguu sheeg walaad baad ku aragtay kutubaad mutaalacaysa waa aqrinay wabaan aqrinayna afar labaatanka saac masalaad meel ku aragtay masaladaa ayadaa hala soo boodi ummadana ha horkeeni allaahuma bacda muraajacati wataiiq akhtaadu marka labadaasay ka soo boodtaa inta badan cadamu talaqa can alculamaa ila culammadu waxbay kariyeen waxbay rogrogeen waktigaa ka baxay inkaar baa ku dhacday indhaha ka dhacay habayn bay kariyeen wy inkaga sheekay hadda kor wadaad baa waxaa la yidhi wadaadow markaad wax noo akrinayso oo kutubta akrinayso hadalkaagu waa malab waa macaan yahay aad buu heer sara u yihi ardaydiisi aa weydiisay laakin waxay anagu marka kitaabka isugu celinayno oo arday ka mid a ah arday noogu celinayo he ma macaana waa qananaf war saanay ahay ah, hadal maba macaanaba mawkiiba male sheekhu se hawshaa maxay tahay baa le wuxuu yidhi weriga shini maaragteen saa la yidhi haa ubaxa geedaha ka warrama ubaxa geedaha markaas ubax geedkan ku yaala mid geedkan ku yaala haddaad dhadhamayso geedka wax ka soo qoday afgelisay waa kharaad baa le haye shini hadday midkaa soo qaado oo kaa soo qaado oo kaa soo qodo mid meel ka gato meel isugu keento isku dhajiso see yahay buyi waxay dhaheen waa macaan alla macaana duskada dhamahaya wuxuu wahaakada alculamaa waa ul mudarisiinka culamadu waa saaw culamadu waxbay isu keeneen meel damid waxbay ka soo gooyeen waxay isku kakaleen maxay ka soo saareen malab iyo gows bay ka soo saareen wey marka wadaadka inaad hor fadhiisato waxay kaa goynaysaa masaafo weyn adag bay kaa goynaysaa marka weli iska ilaali hadda shigaas waa ujeeda subax kala dhigdhigaayo cala darbayn saas weeye muxuu kuu kala waxaynaya inaan akhtaa ku dhicin bu intaa kaa baraarujinaya culamada inaad la socdo masalo aqwaasha ku jirta iyo wejiyada ku jiro wuxuu marka wahuwa waxaa weeye kama idaa waqaca hadduu dhaco filmaai kaiir biyo badan baa waaa ku dhacay nijaasatun baa ku dhacday nijaasa biyi ku dhacday haye aw oomahana ikhtalatat waxaa ku dheeh gashay oo ku darmatay ukhtu walaashid binisaain beledin beled weyn oo muqdisoo kale kismaayoo kale ah ambal xawaa walaashiis baa ku dhex darmatay wey asagina guur buu u baahan yaho xaniyaha dilaacahayo maxaa xala wey warku waad garata baylada in islaan guursana loo baahan yahy maaa xal maxaa la samayn wey ayb falaa yumnacu loo diidi maayo falaa yumnacu muriid wey midka doonaya inuu biyahaas isticmaalo ama ka hoysaysto ama ka cabo ama ku qubaysto falaa yumnacu loo diidi maayo min alwudui bilma biyaha inuu kuhoysaysto loo diidi maayo wey walaa min nikaaci nisaai dalika lbaled haweenka beledka jooga inuu ka guursan loo diidi maayo limaada lanno biyaha biyaheeno garbaa nijaasa ku dhacday qof baa maxaa la saxara ku dhacday wax shay nijaasabaa ku dhacay waana biyaheeno garbaa weeye oo nijaasada aysan dhahankiina doorin urkiina doorin muuqaalkiina doorin marka nijaasa ku dhacda isaga carar la yeeli maayo ile xarigii mashaqa ka dhalanaysa ah, beled weyn oo soomaali badan iyo malyan ay degayiin gabdhaha garaarta ridaaya ha ka guursani maxaa dhacay gabar aabbahaa dhalay oo walaashaa magaalada lagu ogaa hawshaa maxaa la yidhaahdaa suurtogeli maysa waxaan leenahay dadaal oo adigu waxee naa gabray ina ayaa tahay qoyskeeta hooyadaa yay ahayd aabbaha goormuu dhintay goormuu noolaa ninty onki miyaa la dilay marbuu badda miyaa saxaraa libiya miyuu ku dhintay badda miyuu ku qaraqmay haws u deg adu gabadha waysa wey hawshada u degto adu gabadha guursa wey laakiin beledkaae haka guursan uga oran maayo liannu xarig iyo mashaqaa ku jirto wey marka wuxuu ku yidhi falaa yumnac loo diidi mahayo weeye qofka doonaya min alwudu bilma biya inuu ku weysaysto walaa maxaa la yidhahdaa min nikaaxi nisaai dalika albalad beledka dumarka ku noolo badan loo diidi maayo imaam ninka la yidhaahdo khazali xagga wasaawista rofesor buu ku yamoogta waxyaaa shaki wasaawista keena waxaa la goormaa la odhan karaa beledkan dumarkiisu waa yaryihin goormaa la odhan karaa baa la khazali markaasu haddii dumarka magaalada joogta inta meel la isugu keeno booliiska loo diro bannaan la isugu soo saaro oo saa loo fiiriyo ee oo dabcan inaad tiriso markaad hadda dhexe maraysa tirada ay kaa gedmato oo tirada iga gedmato ah, tirada waa iga luntay saa u tiraysa intaad boqol shan boqol markaad marsiinaysa haddana kaa qallanta wuxuu kuwaas waa badan yihiin buy haddii laakiin taad kooda saddex boqol aad tiraad madaxa ka jarto wuxuu waa yadiin isaga cararo <laughs> aani mid kaleood waxa weeye anlaa yakuna wayuusa aani fi ijtinaabi jamiici mashaatun inaysan mashaa dhibusan ka jirin inaad maa wa islaga wada fogaato wa masha wa dhibu kuma jira waad ka fogaan kartaa weye fa haada calaa darbayni midkaana waa laba nooce la soco si wa loo yaryarayn mawdi waa la sarifaayo lacagta waa la sarifaya iska ila meesha ku qaldan axaduhumaa midkood waxaa weeye an yakuuna muxaramu shayga muxaramka inuu mukhtalifan mid ku dheehmay oo ku darsamay bilmubaax shay mubaax oo ku darsamay shay mubaaxa oo waajib ahayn ayuu ku darsamay wey ka nijaasati oo kale wey nijaaso fi lmaai qaliil biyo yar baa nijaasa ku dhacday wey iyo waljaariyati addoon weeye iyo gabar almushtarakati ay wada wadaagayaan bayna rajulayni laba nin baa wadale biyo yar baa waxaa ku dhacday nijaaso ama gabar baa waxaa wadale jaariyada baa waxaa wadale laba nin baa wadale waa garan addoon hore nin baa wada mulkiday wey ama hooyadoo bay ka mulkeen ama aabbood ama way soo qanimayseen bay wada leeyihiin wey ayib hawshaa iyo fayajibu waa waajibuka ijtimaacu ljamiic dhammaanna labada ka fogaata waa waajibu limaada wax daruuraa ma jirta wey biyaha yarkaana isaga tag wax daruura kuma hayso gabadhaana hee hadda ayadana asalku waxaa weeye dumarku waxay ku banaanaadeen furuujtu asalku waa inay xaaraam kaa tahay labay ku banaanaataa imaa milkilyamiin waa imaa nikaax bay ku banaanaataa way nikaax hadda gabadhan kuuguma xirna milkilyamiinkana waa lagula waa lagula leeyahay lamana kala saari karo ninkaa milkigiisa kuulalaha iyo kaaga lama kala sooci karo waa mukhtalif soo ma jeedin milkii adigu aad leedahay inta xagga loo istaago kontonka aad leedahay ninkaana kontonkiisa xagga loo saaro kontonka ilaan u galmoonahaya ma la ohan karaa maya lama odhan karo sidaa daraaddeed waa laysa wada tuurhayaa alagtawada tuuraya hawsha lasawada dhamaynaya fa yajib waajib wey fa yajib ijtimaac ljamiic dhammaan uu ka fogaadaa laga rabaa weye kooda fogaado ayaa hawsha iyada laga rabaa biyaa yarka tamsiilka asaga nadar baa ku jirta fiir baa ku jirta uu sheegay muxashiguna wuu sheegay wathani mid kale wax waqti maayo wathani mid kale waxa weeye an yakuuna inuu ahaado hayra mukhtalifin mid ku isdhex galay oo isku darsamay sida hadda kuwii isku jira ilaa hadda nijaasadii biyo yarka waa isku darsamee gabadhii labada nin wada lahayn mulkigooda waa isdhex gal waa isku darsamay kana konta bulay kana konta waana isku jiraan wey laakiin midkaan labaad waxa weeye waa ayr mukhtalifin kuwa isku darsanay ayrkoodu hayna halkaanu yaallaa hayna halkaanu yaalla waa kala sooci karnaaw haye ilaa anahu amri shanigu waxaa weeye laa yucrafu lama garanahayo almubaaxu midka banaan lama garanayo bicaynihi daatadiisa laftigiisa lama garanahayo فhada midkaan bu ku calىa darbayn asna waa laba noocaad u fiirsa sida loo qaybo jeeda فhada midkaana calىa darbayn waa laba nooc iska fiiri bu ku yihi darbu nooc bu ku yihi yajuuz darbu bimacna nooc wey darbu nooc wey soomaalida darbu soomaali waa af soomaali caadiya waana carabi caadiya ayb darbu wuxuu yihi yajuusu waxaa banaamay fiika ataxari inaad dadaasho inaad ijtihaado oo dadaasho ood fiirfiirso ayaa banaan wey wahuwa waxaa weeye kalmaai aahir biyaha daahirkaa weeye ida ishtaba hadduu dhex galo oo la kala garan waayo bilmaai najis biyo najis iyo biyo daahira oo laba weel kugu kala jiraan ayaa waxaad kala garan weyday warkii eygu afka geliyey ma kanuu ahaa mise kanuu ahaa labada weel waa wada midna inuu najis yahay afka geliyey ama kaadi ku faniintay midna uu daahir yahay laakiin waa kala soociknaa laba weel mid meel yaallow kalmaai daahir wey ida ishtabaha hadduu dhex gala bilmaai najis weeye fayataxaraa qofku wuu dadaali ijtihaadahayaa weeye فيه محل يراد في الماضي بيها وفي اجتهاد وادفيرين علامات وادفيرين وادورسن ايجا هاد كسي وادفيرين كايدا فنفرين كايدا وادفيرين عربة دعيات كي استاجي كانوا صحاب قمنا قولين هولي ما اجتهاد انت سميسو ومتكو اجتهادو اياد محل يكاقا هذا نيساو مركوا بنان يهو وضرب النوع وحو لا يجيز فيه تحري إن تكون ذلك ما بنانوي وهو حوي الأخت وقبل وراشة هدوي إذا اختلطت حضيت لها كشو كدر سنتوي بأجنبية بأجنبية هو يكون أجنبية أيدي لك الجنوائي laba gabdhood gabar walaashaa iyo gabar kale oy ama isku hooyo ahaayeen ama ilmo abti ahaayeen oo isagoo la kala garan karin oo muddo in la kala jeex ayaa la kala garan waayey maxaa xala wey tan waa kuu banaanta ajnabikaa tanoo walaasha maxaa la samaynayaa kuwa ayaga waa laga cararahaya lan wax daruura kuma qabta dumar badan dumar beled ma aha labadan gabdhood ta labada isla tuurta qori qiiq waa la isla tuuraaye magaalada kale ka shukaansi doono ka guurso maxaa laga gabar ka guurso ayib iyo walmaa maaa la biyi wey ashtara hadduu bilbawli biyo iyo maxaa la yihahdaa iyo kaadibaa kaa dhex galay hadde kaadi iyo biyo hadday iska kaa dhexgaleen biyaha asalku xalaal ba inaan daahir bay ahayn kaadiduna asalku waa nijaaso weeye waa laysla wada tuurayaa wey ilaa asalku waxay inay mubaax yihiin way la soco cunayso ilaa in allah yucrafu almubaax bicayniga ku yidhi ayib kuwii kala maxaa leeyahay labada gabdhood walaasha ay ajnabiyada sidoo kale way asalku labadu waa inay tahriim yihiin asagu inay labada tahriim fayajib waa waajiba ijmaa jamiic ijmaa ijnaab jamiic labada waa ka fogaad waa isaga dheerada wax daruura iyo wax dana ku haysa ma jiro asalka tahriim bay ku fadhiyaano midna waa bowl iyo biyo isdhex galay midna waa walaasha oo xaaraanka ah iyo gabar kaloon la kala garanayn marka labada waa la isa tuuray waana waxaa la yidhahda wax daruura iyo xaaje wax dana ku haysana ma jiro wey hada billahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed وعلى آله وأصحابه أجمعين